الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى وصم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا وثاني منقوص ونسبه ظهر والرفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عريف فالآلف فيه غير الجزم وأبد نصف ما كيدعو يرمي والرفع فيهما وحذف جازما ثلاثهن تاغض حكما لازما waxaynu ka qaadanaa beydka afartan iyo lix waxaynu kusoo dhex jirnay abwaabtii abwaabu niyaaba abwaabu niyaabana waxaynu ahayd baynu nihi toddoba baab soo saamayn toddobadii baab waxaynu soo qaadanay lix ka hal baab bay noo hadhayba markaa toddobadaa baab shan baa asmaa ahaa shan ba ahaa asmaawo labada kalena waxay ahaayeen afcaal bay ahaayeen labada kalena labada kalena waxay ahaayeen afcaal bay ahaayeen marka asmaadii wuu inoo soo dhamaystiray sheekhu afcaashiina mid buu ka soo warramay markaa mid keliya dhimanba ficilkii mudaaric ee muctalkaa ah oo keliya ayaa iskuu keena hadhayba markaa sheekhu halkan laakin wuxuu keenay ismiga muctalkaa ah ee asmaada qaabka loo icraabayo sababtu u keenana waa min baab istidraad wixii la odhan jiray istidraadkana waxaa la dhahdaa waa dikru shayin fii hayri maxallihi limunaasabatin baynahuma waa in shayga lagu sheego meeshii munaasabka ahayd meelaan ahayn meeshii isagu u lahaa meelaan ahayn in lagu sheego shayga sababta lagu sheegayana waa maxay kan la tilmaamayo ee la sheegayo iyo shaygan kale ayay ka dhaxaysaa maxay munaasabo markaa maadaama uu tilmaamayo ficil muctal ah waxa kale oo ku barayaahe ismiga muctalkaana sida loo icraabode ismiga muctalkaana sida loo icraabo laakiin abwaab niyaabihii mid keliyun baa inoo dhiman sababta uu soo kala dhexgelina waa munaasabada ficilkan muctalkaa iyo ismigan muctalku isku munaasabaysiinaya waa intaa weeyaan dantu keliya waa intaa wuxuu yidhi marka wasami muctalan min alasmaa'ima kalmustafa walmurtaqi makaarima falawallicraabu fiihi qudira wasami magacow muctalan muctalku magacow min alasmaai ay xaalata kownihi kaainan min alasmaa xaaladou asmaa'ada ka mid yahay maa ay alladika ku magacaw kaainun kalmustafaa kii la doortay oo kala ahaaday walmurtaqi kii koranayay oo kala ahaaday makaarimay duruja makaarima sharafyaallo waxa weeyaan jaranjarahood falwalu ka hore alicraabu icraabkii qudira waa la qadaray huwa icraabka jamiicuhu icraabka dhammaantii baa la qadaray fiihi awalka dhexdiisa ayaa lagu qadaray wa huwa kaa awalka ahi alladii ka weeyaan qad qusira maqsuur laga dhigay ay huwa ladiiga wathaani ka labaadna manquusun manquus weeyi wa nasbuhu manquuska nasbihiisu dahara waa muuqday ay huwa nasbuhu wa rafcuhu thaaniga rafcihiisa oo manquuska ah yunwaa ay yuqadaru waa tafanunuune waa la qadarayaa ay huwa rafcaha waa la qadarayaa yujaru waa la jarayaa yujaru waa la jarayaa kadaa jaran jar ayaa la jarayaa jarka oo kadaa ay mila da kanoo kalaa aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqdee wuxuu tilmaamayaa ismiga muctalka ah labuu ka dhigay labadaana inay yihiinna wuxuu ku caddeeyey tusaalayaasha almustafa iyo almurtaqi buu ku caddeeyey almustafa waxa uu ku tilmaamaya waa ismi kasta oo aakhirkiisa alif ay fadhido almurtaqiina waxa uu ku tilmaamayaa ismi kasta oo aakhirkiisa ayay fadhido haddaba ka hore waxaa loo yaqaanaa maqsuur baa ismiga aakhirkiisa ay alifi fadhido magiciisa maqsuur baa kow tacriif buu leeyahay tacriifkiisa waxaa la dhahdaa waa alismu almucrabu alladii aakhiruhu alifun laazimah baa la dhahdaa laazima tacriifkiisa waa ka waa alsmu almucrab aladi akhiruhu alifun laazim alsmu markay nunili maxaa ku baxay ficil baa ku baxay tusaale yardaa iminka ka waran yardaa akhirkeega maxaa fadhiya ya baa fadhida waa ismi maqsuur marka de may maaha de maxay ku baxday alsmu bay ku baxdo yardaa waa ficil sheekh kaay naga tuur waa bilmucrabina maxaa ku baxaya ya calaa ka waran eh, waxaad ka warantaa idaa ka waran idaa ya mebnigii baa ku baxaya idaa mina mebni ahayn waa mebni de waa mebni mataa waa maxay waa mebni de lawasmi istifaam ama isbishirta labada goorba mebni bay noqonaysa wa bil alifidaynu nidhana maxaa ku baxaya manquuska soo socdaa ku baxaya alqaadi isaga ya baa laazima baynu aliftani waa inay tahay marnaba waa inayna meesha ka foqayn maxaa ku baxaya waxaa ku baxaysaa alifta aan laazimada ahayn mufanaha aliftiisa ka waran xaalatu rafca jaa zaydani soo ma labada xaaladooda kale maxay isku bedelaysaa aliftii ya isku bedelaysaa ma laazima aliftaasi may idan waxaynu isla haysanaa tacriifka ismiga maqsuur iyo ixtiraazaadkiisii waad haysataa dib ugu laaban mayna marka kaasi waa qodob qodobka labaad ee noo soo raaca xukunkiisa qaabkee loo icraabaya xukunkiisa waa sidee loo icraabaya yuqadaru fiihi jamiicu xarakaat alicraab xarakaatulicraabkii o dhan isaga waa lagu qadaraya war masle fanaynta xarakaatulicraabkiisu ma garanaysaan alrafci wاlnasbi wاljari saddexdiiba waa lagu qadaraya isaga jaءa alfatى ra'aytu اlfatى marartu biاlfatى mar waxaa lagu qadarayaa damadii marna waxa lagu qadaraya maxay ya fatxadii xaalatu nasba xaalatu jarna kasradii haddii uu yahay munsarif hadduu maala insarif yana maxaa lagu qadari muusa maxaa lagu qadaraya fatxadii baa lagu qadaraya fatxadii baa lagu qadaraya maxaynu haynaa marka waxaynu haynaa tacriifkiisii iyo tacriifka ixtiraazaadka ka baxay iyo waxaynu haynaa xukunkiisa qaabka loo xiraabayo waayahay manquuskiiba su'aal kale inoo raacayso lima sumiya almaqsuuru maqsuuran maqsuurka maxaa maqsuur loogu magacaabay waxaa maqsuur loogu magacaabay laba sababood mid ka mid a ah, lixabsihi can ilmaddi in la dheereeyo oo lamado ayaa laga xabisay ja alfataaw ma odhan kartid ja alfataa wey lixabsihi can ilmaddi waa ko waa cilada koowaad eed kaga jawaabi karti su-aasha waxaa kalooad kaga jawaabi kartaa can uhuuri licraab lixabsihi can uhuuri licraab icraabkii inuu ka muuqdo hee ayaa laga xabisay waa laga manciyey weyaan maqsuur waa mancin wey intaan ma isla fahnay sababta uga muuqan waayna waa maxay waa tacaadur weeyi suuragalba maha sheekh waayo liana alif almalsa maxay odhan jireen liana alif almalsa laa taqbalu lxarakata lidaatiha kamaa ana aljibaala laa taqbalu lma saw roobku markuu buurta uga dao biyu ma soo dhadhacaano aliftan alifalmalsa la dhaha xaraka maba aqbasho sheekh sidaa darteed tacaadur baa loogu qadarayaa waan ka gudbnay waxaa inoo yimid ismigii manquus manquuska isna tacriif baynu saarana alsmu almucrabu alladii aakhiruhu yaaun laazimatun qablaha kasra waa ismi maxaa ku baxay alficlu yarmii ka waran sheekh iyo yaqdii iyo sawta yay fadhida akhirkooga dee waa ficila ismi maaha waa in ixtiraasaadka fahanteen wa bilmucrabaynu nina maxaa ku baxaya alladii ka waran waa mebni dee ismi ha ahaatee qablaha kasra hadduu sukuun ka horeeya ka waran dabyun iyo ramyun ka waran iminka maxaa ka horeeya sukuun baa ka horeya maxaynu shardigeenu ahaa inay kasar ka horayso maxaynu samaynana mar kan maxaynu samaynanaa fa haadaa huwa ismun muctalun jaarin majra saxiix mar haddii shardigii aynu ka weynay sida saxiixoo kale adu icraabaysa oo waa maxay fii rafcihi bidamati wa nasbihi bilfatxati wa jarihi bilkasrati maxaad odhanaysaa ya haadaa dabyun wa ra'aytu dabyan wa marartu bidabyin war kuma caddo sidaa saxiixoo kale aad ula dhaqmaysa ile shardigii baad ka weyde maxay noo yimiday halbaa noo dhiman aakhiruhu yaun laazima sooma ya laazimi waa inay joogto maxaa ku baxaysa yada muanaha iyo yada jamca mudakrusaalim iyo yada asmaaulkhamsaha ma joogta ma joogto maa asmaaulkhamsaha joogta maa xaaladna waa wow xaaladna waa alif xaaladna waaba yade yadadaas ma joogta waa maya jamcu mudakrusaalimna laba goorun bay joogtaa halbay ka baxaysaa muanahana ya laba goor bay joogaysaa marna way isbedelaysaa so warkiis ma caddo warkiis waa dhamaada marka xukunkiisii baa isna inoo haay xukunkiisii ayaa isagana inoo hahay xukmu manquus yadharu fiihi nabu lilkifa nasbadii lilkifa ayay uga muuqanaysaa maxaad odhanaysaa ra'aytu alqaadiya baad iska odhanaysaa way ka muuqatay qur'aanka inoogu daliila lianna alqur'aana muhaymin luga yaa qawmanaa ajiibuu daaciya allaahi daaciya wataa laga muujiyey wayuqadaru fiihi arafcu wljaru rafciyo jirkiina isaga waa lagu qadaraya liiqal baa lagu qadaraya maxaa la odhanaya jaa alqaadi marartu bilqaadi midna damaa ku qadaran midna kasra ayaa ku qadaran calalyaa labadaba intaan isla fahni ismigii manquusna waxaynu baranay maxay tacriifkiisa maxaa la ism manquus ixtiraazaadkii ka baxayna waynu baranay xukunkiisina waynu qaadanay tusaalihiisina waad haysataa maxaa kuu laaban waxaa kuu laaban haddaba sheekh ma jira ismi mucrab ah oo aakhirkiisa ay wow fadhido damana ay ka horayso waynu haynaa ismi mucraba oo akhirkiisa ay alifi fadhido fatxana ay ka horayso ismi mucraba akhirkiisa ayay fadhido kasrana ay ka horayso haddaba ma haynaa ismi mucraba oo akhirkiisii ay wow fadhido damana ay ka horayso maynu haynaa aawe asmaa lkhamsa maasha allah waa asmaa lkhamsa xabadda waa isku waafaqsan yahay xaalat rafca kuufiyiin basriinba wa isku waafaqsan yihin asmaa lkhamsa xaalat rafcayn he abuuka waa ismi mucraba akhirkiisi waa fadhida damaanka hore xaalada waa isku waafaqsan yahay labada madhabba laba suuroo kale ayaa jiro labadaa isku khilaafsan yahay labada suuro mid waa cajami bay yidhahdeen waa laba ismi oo loo yaqaano samandu iyo qamandu labadaa ismi waa samandu waa sin iyo qamandu kitaabkuna inoo dhigaya ya waa ismaani liaa'irayni waa laba magacoo laba shimbir ay leeyihin bay ama laba magaalo alaba ay qaarkoodna kaadood mid ka dhigo waa cajami bay ydhahdeen carabiba maaha kaasan kaasaa lagaga jawaabay waxaad ka warantaa maasumiye nin baad u bixisay yadcuu ama yakzu baad u bixisay od magac uga dhigtayba ka waran sheekh sawka muuna ismi noqon ismibu noqday maaha akhirkiisina wow baa fadhiya damana way ka horaysaa wa amaa yadcuu musaman bihi fa fiihi qalbun cinda albasriyiin waa inagii odhan jirnay yadcuu oo musamo nin magac looga dhigay qalbi baa ku jira cinda albasriyiin laskuma waafaqsanayo waxa yadcii aan idhaahna leeyihin yadci anadaan il yadcu ka daasha qalbi baa ku jira leyin yadci weyi bay leyin soo warkuma caddo way kaasina waa kaa haddaba waxaa jira icraabka wuu qaybsamaya icraab waa icraab maxaliya icraabna waa icraab daahir ah icraabna waa mid muqadar ah icraabka maxaligii huwa aladii yaqacu fi lmabniyaat so ismi mabni maynaan soo baran walismu minhu mucrabu wa mabni lishabahin min alxuruuf mudni soo maynaan soo dhigan icraabka halkaa gelaya maxaa la dhahaa maxaa la dhahdaa culimo waa iraab maxaliyade maxalkaa laga raabaya raabkaas waa raab maxaliya icraabna waa icraab daahir ah oo waa maa laa yamnacu min anutqi bihi maanicun in lagu dhawaaqo oo lagu hadlo icraabkii wax maanicoo diidaya maba jiraba icraabna waa icraab muqadar ah maa yamnacu min atalafudi bihi maanicun maanic baa diidaya maanicaasi ama waa tacaduru ama maahe waa istihqaal oo ah hiqala ama maahe waa munaasabo ka ka iqalkiina waa ka wowda ku buka ama yada ku buka oo kale ka munaasabadiina waa ka yeelmutakalimka loo idaafiyo oo kale saddexdaa icraab baa jira marka icraabun maxaliyun wa icraabun taqdiiriyun wa icraabun lafdiyun saddexdaasaa jira oo daahir aynu ka cabirnay saxiix walala farqiga udhexeeya muxuu yahay icraabka maxaligii yatacallaq bijamiici lkelima kelmadoo dhan ba isagoo ku tacaluqa icraabka hadduu mar maxali u yahay icraabku laakiin haddii uu taqdiiri yahay ama uu lafdi yahay aakhirka kelmaddu isagu fadhiisanaya aakhirka kelmadda ayaa isagu fadhiisanaya intaas waa intii hadal ku tacalluqaysa saddexdan bayd ahaan sami waxaynu naqaanaa inay laba mafcuul qaadato labada mafcuula sama ama ficil amar ama maadi ha wuxuu doona ha mushtaqaadeedii dhan baa soo gudagelaysa labadaa mafcuula ay qaadanayso hee mararka qaarkood labada mafcuulba caadi ugu talowdaa mararka qaarkoodna mafcuulka hore u talowdaa kadambana babay ku gaadhaa kadambana babay ku gaadhaa hadda halkan sidan inoo qoran labadii mafcuulba he iyada ayaa u talowday min alasmaa'ina waan xaalaynanaa madaynu ka xaalaynanaa kal kalmustafana waxaanu ku salaynaynaa maada walmurtaqiina mustafa baynu ku cadfaynaa makaarima makaarima murtaqiba ismu faacil ahoo mafcuul u leeyahay weeyaan makaarimu waa mafcuul ayuu leeyahay murtaqibaa leh waana mudaaf baa loo qadaraya oo waxay noqonaysaa duruuja makaarima ayay noqonaysaa waana jamcu makrumatin jamcu makrumatin waayahay ama xaalaynu ka dhigan haddaynu xaalo ka dhignana daabanu qadarana labada goorba mudaafaanu qadarana falawalu waa mubtade alcraabu waa mubtade labaad qudira jumlada ficliyada muqayr siiqaha naayib faacilka ka noqonaya icraabka u celi jamiicuhu naaib faacilka qudiraad ka celisay ku adkay oo ku tawkiidi lawa alfaad wax lagu adkeynaye fiihi jaar iyo majruurka halkaad ku tacalujin qudira ku tacaluji wuxuuna u noqonayaa awalka wa huwa waa mubtade alladii waa khabarkii ad usira jimladana waa silo aani waa mubtada manquusna waa abar wanasbuhu intana craabkeegu waa basiid yunwaadani waa taanun yunwaada tafanun baa ku jira bimacnaa yuqadar unbaa loo jeeda bimacnaa yuqadar ayaa loo jeeda tafanun baa ku jira waayahay yujaru naabi faacilkeegu wuxuu noqonayaa aaniga kadaadan waxay noo banaan inaynu xaalayno way noo banaan tahay oo yujaru naabi faacilkeega aynu ka xaalayno waxaa kaloo noo banaan inaynu sifayno oo if aynuga dhigno mster maxduufa oo jaran mil da aynu idhaahno raabkaiilaqmada u fiirso wasami magacow muctalan muctal ku magacaw min alasmaai xaalata kownihi kaainan min alasmaai xaalada uu asmaa'ada ka mid yahay maa ay alladii kii ku magacow kalmustafaa kaainun kalmustafaa kii la doortay oo kala ahaaday muctal ku magacowka walmurtaqii kii korayey oo kala ahaaday makarimay duruuja makaarima sharaf yaallo darajooyinkood iyo jaranjarahood intaas waa basiir falwalu ka hore alcraabu icraabkii qudira waa la qadaray huwa icraabka jamiicuhu icraabka dhammaantii qudirana facilka ka noqonaya inuu jamiicuda ku adkayna masla socona waxaa kaloo inoo banaan jamiicuda inaynu ka dhigna ma nahayo faacilkii falwalu ka hore alcraabu icraabkii qudira waa la qadaray jamiicuhu icraabka dhammaantii fiihi awalka dhexdiisa ayaa lagu qadaray waxaa kaloo inoo banaan jamiicuhda inaynu ku adkayno fiihi oo jamiicihii aynu nidhaahno maxay noqon falawalu ka hore alicraabu icraabkii qudira waa la qadaray fiihi ay fil awali ka dhexdiisa ayaa lagu qadaray jamiicihii awalka dhammaantii baa lagu qadaray intubay noo banaan wahwa kaasi hore alladii ka weeyaan qad qusira maqsuur laga dhigay ay huwa ladiga maqsuur baa laga ism maqsuur baa la dhahdaa lixabsihi can ilmadi aw lixabsihi can duhuuri icraab wa n n wathani ay ani ka labaad manquusun manquus weeyi wa nasbuhu manquuska nasbihiisuna ahara waa muuqday ay huwa nasbuhu waa muuqday waa soo muuqanaya ajiibu daaciyalah wana ka tusaalayna wa rafcuhu aaniga rafcihiisa oo manquuska ah yunwaa waa la qadaraya huwa rafcaha rafcii waa la qadaraya u fiirso jaa alqaadiyi baad odhanaysaa yujaru waa la jarayaa huwa aaniga oo manquuska ah kadaa ay mila daa madkuurkan xaalado la mid yahay rafcaha sida loogu qadarayo oo kale ayaa jarkiina loogu qadarayaa misle faniinta aydan idtu waa noqday aydan noqod loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay linaqsi ilyaai laga nuqseemiyo yadii baa laga gooyey mayane linaqsi uhuuri bacd xarakaati xarakaadkii bar kamida muuqashadooda ayaa laga nuqsaamiyey oo xaalad kelimay ka muuqanaya labada kalena waa lagu qadarayaa intamslan ka soco marka waay mararka qaarkood darutunadmi waxa weeyaan in loo reebo ayaa dhici karta yada manquuska darutunadmi yadii baa laska reebayaa liajli tanwiin baana loo xadfaya sida walow ana waashan bilyamaamati daaruhu wadaari biaclaa xadramowtahtadaaliya eh, oo kale walow ana washintan weyan washin ba iska ad sooma ya walow ana washin baa la yidhi waa la tanwiiniye waana la iska xadfi mararka qaarkoodna waxaa dhici karta in looga muujiyo kii lagu qadarayay damada iyo kii jirka kasrada lagu qadaray in lidaruura lacamruka maa tadri mataa anta jaaiyun walaakina aqsaa muddat alcumri caajilu mataa anta jaaiyun jaaiyi baa adama jaaiyun baa la iska yidhi fa yowman yuwaafina alhawa hayra maadiin ويوما ترى منهن غولا تغولا غول waxaan ku marnay baan sucaad bubutiba ya saxaratu jinniga soo waayay ghayra maadiin taawiyan ghayra maadiin taawi halka waxaan kaga baxnay maxay kii uu soo galiyay istidraad bin halka kaga baxnay wuxuu yiri wa ayu fi'lin aakhirun minhu alif aw waawun aw yaa'un fa mu'talan urif waayay wa ayu fi'lin fi'l kasta fi'lka oo kaana uu ahaaday aakhirun aakhir aakhirka oo minhu ay min alficli ficilka ka mid ihi alifan alif uu ahaaday ow waawun ow aakhirun ama aakhir aakhirka oo minhu ficilka ka mid ihi waawun wow uu yahay ow yaaun ow aakhirun ama aakhir aakhirka oo minhu ficilka ka mid ihi yaaun ya uu yahay fa curifa ay faqad curifa waxa lagu ogaaday huwa ficilkan muctalan muctal baa lagu ogaaday muxuu ku yidhi muctal baa hee ayaa lagu ogaaday buu ku yidhi wuxuu ku tilmaamayaa beydkan wuxuu ku tilmaamay ficilka in laba loo qaybiyo ficil muctala iyo iyo ficil saxiixa labadaasaa loo qaybiya ficilka muctalka waxa la dhahda maa kaana aakhiruhu eh, waagun qablaha dama sida yadcuu oo kale ow maa kaana aakhiruhu yaa qablaha kasra sida yarmiy oo kale ow maa kaana aakhiruhu eh, alif qablaha fatxa sida yardaa oo kale iyo yascaa oo kale wixii intaa ka soo hadha xarfcilla akhirkiisa aanu hayna wuxuu ka maran yahay maxaa la dhahdaa saxiix baa la odhanaya de qaybula sarfiga markaynu joogna ilaa shan qaybo waa tii loo qaybin jiray saxiixana ilaa saddex ayaa loo qaybin jiray oo dib ugu laaban mayno laakiin waxaad baranaysaa muctal maxaa la dhahaa muctalkii muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi ficil kastaoo aakhirkiisa ay alifi fadhido ama ficil kastaoo aakhirkiisa ay wow fadhido ama ficil kastaoo aakhirkiisa ayay fadhido sheekh muctal baa la idhaahdaa mina qaacido guudayn maxaad raadinaysaa kaleba wax kuu laabani maba jiraba haddaba beydkan icraabkiisa adag fan waa ugu baahan yahay ayu ficlin ayuntani waa tii shardiyadaay ficlina waa mudaaf iley ficlu shardigii baa meesha ka go'an waana kaana ficlu shardigii baa meesha ka go'an oo kaana weeyi aakhiruntoon aad arkaysaana kaanadaa go'an ismigeedii weeyaan saxiix minhuna waynu sifayno akhirkaynu ka sifaynay aliftan aad arkaysaa ee sukuunka lagu waqfiyey he waa khabarkii kaanada go-an wey sababta loogu waqfiyna waa luqaturabiica waa luqatu rabiica oo sheekhu reer rabiica maayna reer rabica maxaad ugu reeraysaa waa darutunad ma iska dhadday soo ma maxaad yidhahd ma reer rabico yaa ataa'iyi soo ma waayahay o waagun ow yaaun tan damba mayna mucaaradaynayno alifan tan iyada maadaama oo saa lagu waqfiyey oo nasbe ay taa khabar tahay oo waawintan xageedkeesoo dala rafciyo oo waawintan lafteedu waa khabarin limubtadayn maxduufin taqdiiruhu aakhirun mubtada go-an iyo sifadiisiibaa isla go kadib waawintani waa khabar yaauntan lafteeda mubtade iyo sifadiisiibaa isla go iyada lafteedu waa khabar masla fahnay fa muctalan oo sheekh maxaa facda u kala doonay jawaab shardiga waa la gelin kari lahade caadi way u jumladu way u muxuu facda ka raadiyey qad inoo raad qad bay faqad iska dhe ku daweyso faqad curifadhe faqad curifa he markaa curifada lafteedu bimacnaa culimo wey hadday bimacnaa culimo tahay bimacnaa calimo ahayd sooma oo mukayru siiqa laba mafcuul bay qaadanaysaa kii koobadnayba facal bay ka dhigatay kii labaadna waa muctalan ama waa min baabi tadmiini oo curifo waxaa la dhansiiyey macnaa samaa la dhansiiye oo magacaabidiya bimacnaa sumiye weyaan marka laqmada u fiirto marka wa ayu ficilin ficil kasta ficilka oo aakhirun wa ayu ficlin ficil kasta marka kaanadan culimadu isku hayaan kaanadan ma mise shaniye ma kaanadan waa kaana shaniyaa bay kaanada shaaniyada adaba waayo ma naaqisa bay mise waa taama mise waa mutawasida ya hawlahaasay ka sheekeeyeen laakiin sida raajixa ah waa iska naaqiso wey maadaamay naaqiso noqonayso aakhirin waa ismgeedii alifana waa khabarkeedii waxbaa ku daalina insha allah wa ayu ficlin ficil kasta ficilka oo kaana uu ahaaday aakhirun aakhir uu ahaaday aakhirka oo minhu ay min alficli ficilka ka mid ihi alifan alif uu ahaaday soo si fiican uma fahmin waawun ow aakhirun ama aakhir aakhirka oo minhu ay min alficli ficilka ka ihi waawun wow uu yahay ow yaaun ow aakhirun ama aakhir aakhirka oo minhu ficilka ka ihi yaaun ya uu yahay jawaabku waa kan faqad curifa waxa lagu magacaabay lamibabatadmiin baynu faqad curifa waxa lagu magacaabay huwa ficilkan muctalan muctal baa lagu magacaabay ama faqad curifa waxa lagu ogaaday huwa ficilka caynkan ah muctalan muctal baa lagu ogaaday war warkaas ma caddo kulaabasho male isna sheekh فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي النسب ما كي يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما ويهي wuxuu yidhi falأlif anwi waa min baab اlاshtiغaali inwidan dambe ayaa mashuushay maadaamay mashuushay waxay ku mashuushay ismi daahira ismi daahira hadday ku mashuulsana maxaa la samayn jiray ya wax laga fahmay laga fahmaya la keeni jiray soo ma ama mulaabasaa aduu wax kala de laga fahmay ya waayahay marka wuxuu yidhi falalifa maxaa odhanaysaa darabtu zaydan darabtu akhaahu samayn haddaa u fiirso fal alifadan waxaan odhanaa inwiyo kale haniyooni qadarina waxaad samaysaa alif la iska niyooda sheekh ma jirta un aduu alif la niyoodon halkay ku aragta faksidde faksid soo qaado faksid u qasti faksid u qasti alalifa alifta u qasti zaydan darabtu akhaahu baa markaa fiirsa zaydan zayd barabtu waxaan garaacay akhaahu walaalkii zaydan barabtu akhaahu haddaba u fiirso zaydan tan maxaan ku nasbinaa eega barabtu waa mashquulshay maa ya maxay ku mashquulshay akhaahu soo kumay mashquulin maxaan samaynana marka ma barabtu waan soo qadarnaa barabtu zaydan zayd baan garaaco barabtu meedaa macno walade ahantu zaydan zayd baan ihaanaystay o darabtu akhaahu walaalkii baan garaacay eeg walaalkii baan garaacay kadib markaan walaalkii garaacay sigi waan ihaanaystay waan liiday isagii saxiix walala waaya markaa u fiirso faksid baan ayaan ayaan soo qadarana faksid u qasti alalifa alifta u qasti in winiyo adigu fiihi alifka dhexdiisa hayraljasmi jasmo waxaan ahayn ku niyo ya aliftii u qastiyo waxaad ku niyootaa jasmo waxaan ahayn jism maxaa ka saaray ya rafciyo iyo nasba ka saaray soo ma rafcihii iyo nasbadiihe ku niyoode oo ku qadar bay ka dhiganta rafciyo nasbadii ku qadar iyaga jismihiise jismiin baa lagu qadaraya may jismihii wuu ka muuqanaya muxuu ka muuqanayaa bilxadfi wuu kaga muuqanaya waa la leefayaaba wa abdi muuji nasba maa ay nasbaladii kii nasbihiisa muuji ka yadcuka inuu ka yadcu waa yeedhaya oo kala ahaaday wa yarmi waa ganaya oo kala ahaaday yadcu iyo yarmi wixii lamid ana xaalatu nasbe iska muujib le shekaas daalinba maxaad odhanaysaa lan yadcuwa lan yarmiya warafca ay wanwiniyo arafca rafcaniyo fiihimaa yadcu iyo yarmi dhexdeeda waxaad ku niyootaa maxay rafcii ku niyo xaalatu rafca ku qadar buu ku ley maxaad odhan yadcuu iyo yarmi waxdif xadaf alaaahunna saddexdoodaba saddexdoode saddexda axrufu cilade wowgii iyo alifkii iyo yadiiba jaaziman xaala atay mid jasminaya alafcaala afcaasha mid jasminaya xaalad atay taqdi waxaad gudani xukman xukun ayaad gudan haddii sidaa aad samaysid xukunkaasoo laazimay joogtaade u fiirsada labadan beed wuxuu ku tilmaamayaa kayfiyat icraabi fi ficli muctal ficilka muctalka qaabkan u craabnaashe intaasu ku tilmaamaya intaasi ayuu ku tilmaamaya haddaba u fiirso khulaasadiisumaan ku siinaya khulaasadiisu waxa weeyaan ana arafca yuqadaru fi alalifi waalwaawi waalyaai rafcada aliftiina waa lagu qadaraya yadiina waa lagu qadaraya wawdiina waa lagu qadaraya yadcuu yarmi eh, yakhsha zaydun yadcuu zaydun yarmi zaydun yakhsha saddexdiiba maa lagu qadari ma xaalatu waxaad inoo timaadaa xaalatu nasba inoo xaalatu jasma u kaalay wاljazmu yadharu fi alaaثati jazmihiina wuu muuqanaya saddexdiiba wuu ka muuqanaya bixadfihaabuna kaga muuqanaya saddexdiiba ka jar jazmi lam yadcu lam yarmi lam yakhsha saddexdiiba muna ka muuqan nasbihii u kaalay muxuu ku yidhi nasbaha maxaad samayn wاnasbu yadharu fi اlyaai wاlwaawi wa i nasbigina soo dhowayso yada iyo wowda lilkif ayuu uga muuqanaya lan yarmiya lan yadcuwa aliftiina waa lagu qadaraya quraankay ku talaade walan tarda canka alyahuud walanasaara soo basiid ma qaabkaad u ciraabaysa waa sida xaalat rafa saddexdaba israaciyo ku qadar xaalatu jisme saddexdaba leefoo bixadfaa ku leef xaalatu nasban yar kala saar oo labana waa laga muujinayaa mid da aliftaana waa lagu qadaraya haddaba inta halkeed ka fahmaysa ana alalifa yuqadaru fiiha hayra aljasmi eg wuxuu ku yidhi falifan fiihi hayra aljasmi alifta waxaad ku niyootaa jasme waxaan ahayn bimacnaa ku qadar buu ku ley jasme waxaan ahayn jasme maxaa ka soo haray labaa ka so haray labadaas maxay yihiin rafciya iyo nasbiya rafco waa lagu qadaraya kuwa kalena waa lagu qadaraya nasbe alifta waa lagu qadaraya kuwa kalena waa laga muujinaya halkaasay ku kala hadheen masle fanaynta waa abdi nasfa maaka yadcu yarmina muxuu ku tilmaamay ficilkii hadduu muctal yahay muctal waagu yahay ama muctalul yaay u yahay maxaad samaynaysaa waad xaalatu nasbe waad ka muujinaysaa maxay noo haay ficilku hadduu waaw yahay ama uu yaai yahay muctalulwaawi ama muctalya hadduu yahay xaalatu rafca inoo timid soo maa wuxuu ku yidhi warafca fiihima warafca fiihima wi buu ku yidhi ku qadar yadcuu iyo yarmidhe maxaa ku yimiday xaalatu jasma inoo timid soo maa waxdif jaaziman alaaahuna buu ku yidhi saddexdoodaba leef buu ku yidhi washuukan laaban baa jira ya qaabkii loo icraabiyna waan fahnay icraabka haddaba yar adag taa hore waynaga tilmaanay oo iyadu wa iska fududaatay abdi maaka yadcu yarmina waa banaanyaalba warafcana inwibaynuayaynu mafcuulaan uga dhignay fiihimaana waynu yadcu iyo yarmi baynu u waa ficil mucada oo gudbaya jaazimana waa ismu faacilo mafcuul buu baahan yahay ixdifna mafcuulba ubaahan tahay jaazimana mafcuulba ubaahan tahay maxaan marka sidaan idin laqmeeyey ixdifta mafcuulkeyga waxaan ka dhigay alaaa hunna baan ka dhigay hunnadana yaan ku riday axrufulciliya saddexda ahaa ku riday jaaziman oo ismu faacil mafcuulkiisiina maxduufaan ka dhigo waan soo qadaray war mayla socoteen marka maxaan ka laqmeeyey waxdif xadaf alaaahunna saddexda axrufulcilaba xadaf jaaziman xaalo a tahay xadaf mid jasminaya alafcaalade afcaasha markaa jaaziman mafcuulkeygii baan soo qadaray kan joogana waxaan siiyey ixdif istaba mari ixdifta mafcuulkeegii go alaaahunadana waxaad mafcuul ga dhigtaa jaazimanta maxaad odhan markaa waxdif xada axrufalcilati dhe axrufulcilaha xada jaaziman xaalaad tahay xadaf mid jasminaya alaaahuna afcaasha saddexdaa alaaahuna marka haddaynu jaaziman mafcuul uga dhigna hunadu iyo ku noqonaysaa afcaasha u noqonaysaa haddaynu alaaahuna mafcuul uga dhigna ixliftan iyo ku noqonaysaa axrufulcilihi bay u noqonaysaa mayna basidayn taqdi bimacnaa taxkum way noqon kartaa markaa xukmankani muxuu noqonayaa xukman muxuu ku noqonaya waa masdar mubayinu linawci aamili bay ku noqon ama taqdi bimanaa tuadi bay noqoni tuadi hadii ad tiraadina xukman waa mafcuul bih caadigu ku noqonaya laqmada u fiirsa marka fanwiniyo alalifa aliftaniyo fiihi fanwiniyo alalifa aliftiniyo faqsid dhe faqsid u qasti alalifa alifta u qasti inwiniyo fiihi alifka dhexdiisa waxaad niyootaa hayra aljazmi jazma waxaan ahayn ku niyo wa abdi muuji nasba maa ay nasba ficlin ficil nasbihii muuji ficilka oo kaa'ininka yadcuu yadcuu oo kala ahaaday wa yarmii wa ka yarmii yarmii oo kala ahaaday warafca ay wanwiniyo arrafca rafcaniyo fiihimaa fiika yadcuu wa yarmii yadcuu iyo yarmii dhexdooda rafcigii isaga ku niyooyo ku qadar waxdif xadaf alaatahuna axrufulcilaha saddexdaa xadaf jaaziman xaala a tahay xadaf mid jasminaya alafcaala jasminaya ama waxdif xadaf axrufalcilati xadaf jaaziman xaalaad tahay xadaf mid jasminaya alaahahumna afcaasha saddexdaa taqdi waxaad gudan haddii xukunka aad samaysid ya qul tacaalow atlo intii qawl baa ku jirta de in taxdif haddii aad xadaftid oo sidaa aad samaysid oo in tafcal kada sidaa haddii aad samaysid taqdi waxaad gudanaysaa ama waxaad xukumaysaa xukman xukun xukunka oo laaziman laazim xukun waajib ahaa ayaad wadadiisa maraysa buu kula yeeshaa ya markaa wax khalada ma lihide saa ku soca buu waa qawaacidii saxda ahayd waayahay nasbuu soo maynaan odhan muuqanaya oo soo ma odhan waa abdi nasba maaka yadcuu yarmi ya mararka qaarkood waa lagu qadaraya lidaruura ya mararka qaarkood lidaruura ayaa loogu qadarayaaba waayahay famaa sawadatnii caamiru can wiraahatin aba allaahu an asnuu biummin walaa abin fma sawadatni caamiru can wiraahatin aba allaahu an nasmu biummin walaa abi famaa sawadatni madax igamay dhigin bu yidhi caamiru ree caamir can wiraahatin dhaxaltooye xaggeed ya dhaxal cid kale aan ka dhaxlay oon boqortooyada cid kale ka gaaray aawadeed he madax igamay dhigin aba allaahu ilaahay waa diidey an asmuu inaan ku kor noqdo biummin hooye iyo walaa abin aabo labadaa inaan ku kor noqdo he ilaahay waa diiday marka aniga ayaa he booska soo joogsada way dhaxal kuma iman buu leeyay marka maalusheedka u fiirso asmu an asmuwo ina tirado maya ya an asmuwo ma loo baan sida la nadcuwo oo kale an asmu ba la wa liaruura haddaad aragtaan biilka liaruuraad kaga jawaabaysaa tuxdafu fi ljasmi saw lama xadfayo xaalatljesmaha ya maca aljaazimi bay iska sugnaan kartaa maogta maca aljaazimi bay iska sugnaanaysa yadii waayahay way iska sugnaan kartaa beytka hoose ayaa iyadana u daliila marka khulaasadii wuxuu noqday ficilkii eh, eh, muctalka ahaana qaabka loo icraabiyo waa sidaa halkan waxa noogu dhammaaday culumi maxay baab dheer baa inoo dhammaaday oo ahaa mucrabkii iyo mebnigii iyo qaabkii wax loo icraabayo nawaabtii iyo wixii o dhan ba halkaasan kaga baxnay dibnay nooguma soo noqonayaan insha allah halkaa waxaynu ka bilaabi doonaa annakiratu walmacrifa wallahu aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuubu ilayk